بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل أمرك إيا النهي وحا سوقليا إيا وحا أن سوقلينين بينو هلقا كو أركينا marka waxaa sameeya la yidhaah ama ha samaynina maxaa soo gelaya maxaasa soo gelaynin yadkulu waxaa soo gelaya fii khiaab illaahi tacaala ilaahay khiaabkiisa waxaa soo gelaya almu'minuuna mu'miniinta ayaa soo gelaysa rag iyo dumarba wa ama saahi ka saahiga ah ee sahwisan wasabiyu iyo ka sabiga ah ee ilmaha yar ah walmajnuunu iyo ka majnuunka ah ee waalan hayru daakhiliina kuwa soo gelaya hayrkood weeye fi lkhitaabi khitaabka walkufaaru nimanka gaalada ah ee ilaahay ka gaaloobay mukhaadabuuna waa lagula hadlayaa bifuruuci sharaa'ici shareecooyinka furuucdooda ayaa lagula hadli wa bimaa kiina waa lagula khitaabtami laa tasixu ayna ansaxaynin furuucdu ilaa bihi ilaa bisababihi isaga sababtiisa mooyaane wa huwa kaasina alislaamu waa islaamnimo waa liqowlihi tacaala alle qowlkii maa salakakum maxaa idin soo geliyey fii saqara naarta saqara maxaa idin soo geliyey qaaluu waxay odhanayaan lamna maanaan ahayn min almusalliina kuwa tukada maanaan ahayn waalamru amarka bishayi shay lays amraa nahyu nahyi ayuu yahay can didihi didkiisa layska nahiyayo wanahyu nahyiga can shayi shayga layska nahiyaana amrun amar ayuu noqonayaa bididihi didkiisa lays amrayo culimo waxaynu halkan kaga hadlaynaa maa yadkhulu fi اlamri waاnahyi wamaa laa yadkhulu amarkani waa wujuubkiibuu u taagan yahay nahyiganina taxriimkiibuu u taagan yahay marka ilaahay qur'aanka uu inagu amrayo ama uu wax inagaga nahiyayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa markuu wax inagu amrayo ama uu inagaga nahiyayo yaa amarkaa iyo nahyigaa soo gelaya yaase amarkaa iyo nahyigaa aan soo gelaynin intaas ayaynu doonaynaa inaan ka hadalno yaa soo gelaya yaase aan soo gelaynin wuxuu yihi sheekhu yadkhulu waxa soo gelaya في khiaab illaahi ilaahay khiaabkiisa tacaalaa sareeye almuminuun muminiinta ayaa soo geli wuxuu ihi sheekeenu khiaabka ilaahay waxaa soo gelaya horta muminiinta alkhiaab muminiintii baa soo gelaysa khiaabku muxuu ahaa ereyga khiaab ah maxaa looga jeedaa khiaabku waa masderu khaaaba ficilka faacala ah ayaa masderkiisa sidiisaba ficaal lagu keenaa qaatala markaan idhaa wuu dagaalamay masderkiisa qitaal baan ku keeni qitaal ficaal baan ku keeni jaanasa haddaan idhaa la nooc buu noqday masderkiisa jinaas baan ku keeni jaahada haddaan idhaahdo wuu jihaaday masderkiisa jihaad baan ku keeni khaadaba hadaba haddaan idhaa khaadaba wuu sheekeeye ma wuu hadlay masderkiisa khiaab baan ku keeni ereyga khitaabihi waa masderka ficilka khaadaba uu leeyahay khitaabkana labaa loo qaybiyaa khitaabka marka la leeyahay labaynu u qaybin jirnay khitaab la yidhaha khitaabu iyo khitaab la yidhaahda khitaabulwadci labada ayaynu u qaybinaynay khitaabu takliifku ficilada addoommada ayuu ku dhacaa ficilka addoonka ayuu ku dhacaa khitaabu takliifku waa ficilka addoonku ku dhacaya haddaba culimo markaynu ka hadlayno khitaabkan ma khitaabulwadcigiiba waan soo dhiganay hadda khitaabulwadciga waa shardigii iyo shardigii iyo maanicii iyo sixadii iyo fasaadkii iyo waxyaabaha noocaasa ayaa la yidhahdaa khitaabulwadci khitaabu takliifkuna waa wujuubkii iyo taxriimkii noocaa wixii ay ku tacaluqayna khitaabu takliif baa la odhanaya haddaba khitaabkan la soo gelayaa ma khitaabulwadci baa loo jeedaa mise khitaabu takliif khitaabu takliif baa loo jeedaa caruurtu ma soo galaa khitaabu takliifka ka hurdaana ma soo galo waa marfuuculqalam marfuuculqalam marka la leeyahay khitaabu takliifkaa loo jeeda lakiin khitaabulwadciga looma jeedo oo waxaad ku garanaysaa ilmo yari hadduu maanta gaadhiga kaa jebiyo ma ilmaha yar qaangaadh maaha sow maaha ma waxaad odhanaysaa gaadhigayga u qabsan maayo oo dee qaangaadh maa ma saarna ilaahay waxbaba ma saarin ma nidhahna la iska sii daayo ilmaha yar gaadhiga jebiyo eeg ilmahan yar khitaabu takliif baan saarayn oo buuna ahayn laakiin khiaabulwadci baa saaran oo khiaabulwadci xataa dadkaba maahe afcaal kalu ku tacaluqaaba khiaabulwadcigu waa shay shay calaamo looga dhigo ama shay shay shardi looga dhigo sida cadceedu inay bartanka cirka ka zuushay xaggaa u zuusho looga dhigay duhurka gaadhidiisii khitaabu wadcigu caruurtuu ku tacalluqi karaa dadka waalan buu ku tacalluqi karaa afcaasha kale cadceedaasu iskaga tacaluqaya zawaalkeega waxyaabo badan wax nool iyo wax nooleynba khitaabu takliifku ku nool buu ku tacaluqayaa ku anoolayn buu ku tacaluqayaa khitaabu takli khitaabulwadciga lagama hadlayo oo ilaa zawaalkii baa khitaabulwadciya laakiin waxaynu ka hadlaynaa khitaabka loo yaqaano khitaabu takliifka khitaabkani hadaba waa khitaabu takliif khitaabka halkan aan kaga hadlaynaa khitaabu takliif weeyi waayo xagga dambe ayuu inagu odhan doonaa lintifaa'i takliifi buu ina odhan doonaa waa lintifaa'i takliifi takliiftii ayaa anfoontay ama takliif ayaan lagu lahayn ama takliif ayaan saarayn buu sheekhu ina odhan doonaa markaasaa la ogaaday khitaabkani inuu khitaabul takliif yahay ayna soo gelaynin kuwani yadkhulu waxa soo gelaya fii khitaabillaahi khitaabka ilaahay waxa soo gelaya oo khitaabu takliifka ah ereyga takliifana hadda waynu soo dhiganay ilzaamu maa fiihi kulfa baynu soo dhigay ilzaamu maa fiihi kulfa shayga mashaqada iyo culaysku uu ku jiro ayaa la yidhahdaa takliif kolkaa wujuubka iyo xaaraanta ayaa markaaba soo gelaya sunnaha iyo waa laysku qabtay iyo karaahiyada iyo ibaaxadu inay soo gelayaan waa inagii xagga hore kaga soo hadalay يدخل وحا سوغليا في خطاب الله تعالى إلهي خطاب كيسا المؤمنون مؤمنين تا سوغليسا هذا إريغان المؤمنون تلو محالو قتشيدا شيخ المؤمنون والمؤمنات مأران رقي يدو مربوي سوغليان إيمان له مأران المؤمنون با سوغليا رقي إيمان كلا oo talow dumarka wax waajib ku ihibe ma jira miya wax ka reeban oo xaaraan ka ihina ma jira miya dumarka miyuun ma almuminuun markuu yidhi muxuu almuminaatna uu odhan waayey ereygan almu'minuun ee jamaca mudakaru saalim ah waxaa looga jeedaa wax maanta dumarkiina shamlinayoo dumarkana koobsanaya almu'minuun rag iyo dumar baa hadda halkan looga jeedaa waayo waxaa jira waxaa laysku khilaafay jamaca mudakaru saalim horta dumarku ma soo galaan mise ma soo galaan qariina hadday jirto waxaa loo badan yahay oo culimo badani ay rajaxeen inay dumarku soo gelayaan marka yaa ayuha aladiina aamanuu laleeyahayba ma ragun baa lala hadlaya mayna dumarkii khitaabkan soo gelaynin way soo gelayaan yaa ayuha aladiina aamanuu marka la yidhaah culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen war ragga ha loo daayo oo dumarka raggana manduuq ahaan bay ugu jiraan meesha dumarkana qiyaas ahaan bay ugu jiraan aynu nidhaahno oo raggan looga qiyaastay waxaynu leenahay rag iyo dumarba hadda almuminuun waa looga jeedaa oo almuminuun ereygan rag iyo dumarba waa looga jeeda rag iyo dumarba iska noqonayaan yadkhulu waxaa soo gelaya fii khiaab illaahi tacaala ilaahay khiaabkiisa almuminuuna muminiinta ayaa soo gelaya muminiinto dhan ba halkaa soo gelaya rag iyo dumarba ilaahay markuu yidhah waxaa iska daaya ama waxaa sameeya rag iyo mumi rag iyo dumarba way ku jiraan marka layna leeyahay haddaba aqiimu salaata soo amar ma aha ma ragguunbuu ku dhacayaa mise rag iyo dumarba uu ku dhacayaa aqiimu salaata aqiimu salaata markuu rabbi leeyahay rag iyo dumarba uu ku dhacayaa hamoodin rag qura inuu ku dhacayo ilaahay markuu ina leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa ha samaynina maalan ama laa taqrabu zina oo kale ilaahay markuu ina leeyahay nahyigaasi ma ragunbuu ku dhacaya ili waa waawuljamaace eh mise rag iyo dumarba way intaa jumlada ah ayaynu halkaa kaga baxnay yadkhulu waxaa soo gelaya fii khitaabillaahi ilaahay khitaabkiisa tacaalaa sarreeye almu'minuuna mu'miniintii ayaa soo gelaya horta kow mu'miniintu way soo gelayaan buu inayo rag iyo dumar baana mu'miniintaa looga jeedaa wa ama saahiika saahiga ah ee sahwisan wasabiyu iyo ka ilmaha yar een qaangaadhka ahayn walmajnuunu iyo ka majnuunka ee waalan hayru daakhiliina kuwa soo gelaya kayrkood weeye fi lkhitaabi khitaabkana soo sheegnay wuxuu sheekhu yidhi ninku hadduu saahi yahay uu sahwisan yahay iyo hadduu sabi yahay uu caruur yahay iyo hadduu majnuun yahay uu waalan yahay saddexdaasiba ma soo gelayaan amarka iyo nahyiga midkoodna soo geli maayo amar iyo nahyi soo gelayo maxay kale yihiin hadaba culimadu waxay dhahdeen sheekhu saddex buu sheegay waa asaahi wasabi walmajnuun ka warrama bay yidhaahdeen haafilka ka haafilka een waxbaba ogeyn ka warrama bay naaimka ka hurdo ee hurdo ku jira khuurada ka warrama bay yidhaahdeen ka mulja mulja ee la qasbe shaygan qasabka ku ah mulja muljaa xukunkiisii balka ka bay yidhahdeen kuwaasoo dhan miyaan looga qiyaasanaynin oon la odhanaynin waa kuwanoo kaluun haddaan eegno sheekheennu markuu asaahi yidhi wa ama saahiika sahwisan markuu yidhi nin buu sheegay oo asaahi waa nin inuu yidhaah bay ahayd wa ama saahi wa saahiyatu ka sahwisan iyo ta sahwisan kolka asaahiidan hadda ninka ah xataa gabadhii baa iska soo gelaysaa waa nin ha ahaado ama gabadh ha ahaato ama labeeb ha ahaado wasaahiika sahwisan rag iyo dumarkuu dooni ha noqdo ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen waa nin ninuuno gabadha iyo khunsaha waa looga qiyaasanayaa gabadha iyo khunsaha waa looga qiyaasanayaa bay yidhahdeen culimadu waxay yidhahdeen saahigu iyo naasiga waxaa lagu kala gartaa bay yidhahdeen saahiga iyo naasiga naasi waa ka ilowsan saahiguna waa ka sahwisan waxaa lagu kalgataa ninka naasiga ee wax ilowsan haddii la xasuusiyo wuu xasuustaa warmaada shayga haddii la yidhaahdo wuu xasuusanaya ka saahigiihina haddii la xasuusiye ma xasuusta baa la yidhaahdaa saahiga xataa waxaa iminka looga jeedaa halkeenan man laa yadri shay-an waxba ogeyn hataa kii hurday baa iska soo gelaya markaa naaimba ha ahaada hadduu doonayo waa saahiga waamaahi wasabiyu buu sheekhu yidhi sabigan looga jeedaa ilmaha yar ama inanta yar een qaangaadhka ahayn walow tamyiizba ha lahaado hadduu doonayo mumayizba ha ahaada tamyiiz leh waa ilmaha yar ee caruurta ah tamyiizba ha lahaado walmajnuunu majnuunka waa ka waalan ee qodob xubinkii ugu muhiimsanaa ee sidaynu ognahay dee uu manaadu takliifka ahaa takliiftuba ay ku xidhnayd ilan waa caqliga eh maxaynu dadku maxay kaga duwan yihiin xoolaha waxay kaga duwan yihiin xubinkan takliifta ah ayaa ee eh, caqliga ah ayaa xoolaha ka maqan majnuunku haddaba xubinkii ugu qiimaha badnaa buu waayey xubinkii ugu qiimaha badnaa buu waayey oo caqli buuna lahayn waxay yidhaahdeen war nio ka hurdaatalo intuu hurdo caqli muu leeyahay ka koomada ku jira intuu koomada ku jiro talo caqli ma leeyahay ka waalan garanayo caqligii male uuba waashayba waaliduna dee way noocyo badan tahay oo aljunuunu funuunun baa la odhan jiray waalidu waa noocyo badan tahay waa faniyo hamoodin waalidu mid qura un inay tahay waxay yidhaahdeen saddexdaa markay kala saarayeen hurdada iyo koomada iyo waalida waxay yidhahdeen waxay ka dhigan tahay oo kale caqligaaga midi wuu tirtiraa waalidu caqligay tirtirtaayoo meesha ayuu ka baxaaba caqligu soomaalidu waxay yidhahdeen nin waalan uu ladan yahay mooye uu bogsaday male hadduu qofku kol wuu ladan yahay in la yidhaha mooye u bogsaday male bay yidhaahdeen kolka waxa wey waalidu caqligay tirtirtaa waxay yidhahdeen koomaduna waa qofka oo biyo la dhexgeliyey biyo bad ah sidaa loo dhexgeliyo gunta loo dhigay oo kale dhayalkaa qofkaasi kuma soo noqonayo hurdaduna waa caqliga ayay maro oo kale saaraysaa si khafiifa kolka inta ugu yar buu qofkani ku toosi karaya ama uu dee ugu soo noqon karaya haddaba ilmaha sabiga ah inantii yaraydna way iska soo hoos hoosgelaysaayo way ku jirtaaye takliif male oo mukalaf ma aha waxay isweydiiyeen culimmadu muljaah muljau waxa weeye nin dabaq shan dabaqaba xagga sare laga saaray ama laba dabaqbaaba xagga sare laga saaray ama dabaqba xagga sare laga saaray nin baa hoos taagan laba nin baa intay ninkii isla qabteen laba ninoo ka xoog badan baa ninkii dabaqa saarnaa isla qabtay intay xidhxidheen ayay ninkii halkaa ka tuurayaan halkaasay ka tuurayaan wuuba laadlaadaaba saasay u hayaano u laalaabaa isagoo saa u laalaada ayuu arkay ninkan ka hooseeya oo welibana bartaa dhakada uu kaga dhacayo ninkaa ka hooseeya hadduu ku duldhaco wuu dilayaa laakiin yaa dilay ka isagaa dilay dhiciddiisanaa dilaysaa eeg ama dad ha ka soo tuuraan ama isagoo dabaqaa saaran oo dee maxaanku idhaa aan war isku haynin bay maalin la go'dayo wuxuu is arkay isagoo dhexda marayo ninkan kusii socda muxuu samayn karaa ma ka baydhi karaa ninkaa hadda wuu dilaya hadduu dusha kaga dhacana wuu dilaya meeshan dhimashaa ka dhici doonta dhimashadana waxaa geysanaya ninkan xagga sare ka soo dhacay ayaa geysanaya ninkaa xagga sare ka soo dhacay markuu falkaa geysto talow maxaaraan buu ku dhacay oo waxaynu nidha ilaahay wuu u cadaabayaa oo waa mukalaf baynu nidhaahnaa ficilkaa uu ninkaa ku dilay mukalaf baad ahayd ilaahay wuu kuu cadaabayaa waxaa tahay nin naf muminaada ka jartay baynu nidhahnaa mise waa muljo o laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha culimadu waxay qaateen laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha hadday dhacdo oo intaad meel sare ka soo dhacdo ilmo ku hoos jooga beerka aad ka fuusho ilmihiina uu dhinto laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wuscaha waxa wey mulja o waa mas'ale aad usuulka iyo culimada fuqahadu ay uga hadlaan weye almulja haddaad sabab ku leedahay waad caddahay dee ma og adigu haddaad sabab ku yeelato meel aad og inay khatar tahay oo kale dee naftaadana dee nin dilayaaba tahayba oo laguma ogola cidda kale dhibka u geysatana laguma ogola khatarteeda khatar adag bay leedahay taasi wa ama saahika saahiga ah ee sahwisan iyo wasabiyu ka sabiga ah ee caruurta ah iyo walmajnuunu ka majnuunka ah ee waalan hayru daakhiliin inta midkoodna ma soo gelayo oo khitaabkan kuma jiraan khitaabkaa mid soo gelaya kuma jiro culimmadu waxay isweydiiyeen maxaa dhacay dee sabigu waa marfuuculqalam wa can isabiyi xataa yaxtalima buu rasuulku lahaa sala allahu calayh wasalam وعن رفع القلم عن ثلاث وحكمدها عن المجنون حتى يفيق عن الشبي حتى يحتلم عن وي وي وي وي نقرانينا حديثك كل كان سابق مميز بها هذا خطاب كما سوق ليو ولماذا وحي يراهدين ما دام سابق خطاب اون مالكيس الزكاه سو لغا ما يتلو mise ilmaha yaree hantida ilaahay siiyey maalka badan waxaynu nidhaahnaa war ilaahay waajib kuma saarin macal sekadiisa iska cun maxaynu odhanaynaa sekadan waa lagu leeyahay laakiin wujuubku ilmaha yar ma saarna qofka weliga u ah buu saaran yahay ilmaha yar ee sabiga ah qofka weliga u ah ee maalka u maamulaya ayuu wujuubku saaran yaho ilahay la xidhiidhayaa ilaan qofkan sabiga ah iyo qofkan waalan iyo marka zakaha laga bixiyo laydhaa hantidooda cid baa hantida uhaysa haddayna cidiba uhayn dee ma jirayso ama dawlad gacanta ugu jirtaa ama aabbahood bay gacanta ugu jirtaa ama qaraabadoodii kaley gacanta ugu jirtaa ama qof loo dardaarmay oo layidhi war hebelow haddaan dhinto caruurtayda adaan kugu ogahay iyo waxoogaba kaasi gacanta ugu jirta kolka qofkan weliga u ah ee gacanta ku haya qofkaasuu wujuubku fuulayaa qofkaasaana lala xisaabtamayaayo oo la odhanayaa aaway culimada qaarkood waxay dhahdeen warsabigu markaynu nidhaa aayadaha ma soo gelayo amarka iyo nahyiga sheegaya aayaddan maxaa lagaga jawaabaya ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yablugu lxuduma yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaan kalahow liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum kuwiina ay gacmihiinu mulkiyeen idan iyo ogolaansho haydin weydiistaan iyo waladiina lam yablugu lxuluma kuwan qaangaarhka ahayna carruurta ah waalidkiioo qolkaa iskaga jira waa aabbo iyo hooyo ilmahoogii yaraa inuu dee qolka dafuun ugu yidhaa ma aha waxay albaabka inuu soo garaaco waladiina lam yablugu lxuluma idan iyo ogolaansho inuu weydiisto uu kadib soo galo ayaa la amraya oo sawka ilaahay toos aayadan inoole war ilmo waladiina lam yablugu lxulma hasoo ha soo garaacaan albaabka oo idin yaa lala hadlaya aayadan waa sabigii talow haddaba sabigan sidee weeyi aayadan sidee buuna usoo gelaynin sidee baa loo odhanaya ilmuhu ilmuhu markuu yahay dee waa marfuuculqalam oo maba soo gelayo amarka iyo nahyiga culimmadu waxay kaga jawaabeen aayaddaa markay eegayeen ama ay macnaynayeenba yaa ayuha aladiina aamanuu qolo waxay yidhaahdeen waa weligiisa ayaa laga rabaa inuu ku irshaadiyo ilmahan yar inuu albaab ganaacidda baro kolka amarku weligiisii baa laleeyay war ku irshaadiyo ilmaha albaab ganaaciddiisa bar ilmahani waa inuu albaabka ganaacaa oo ilmaha yar in qaangaadhka ahayn markan uu salaada tukanayo ilaahay agtiisa muna ajri kaga helay salaada wuu kaga helayaa dee cibaadada ajri baa laga helaaye kol haddayna salaadii ayna waajib iyo sunno ku ahayn maxaa sidee talow xaggeen ma cibaad ma sunanimu ilmuhu ajriga ugu helaya ma cibaadanimu ilmuhu ajriga sideebuu ilmaha yari uu salaadan markuu tukado ajri ilaahay agtiisa kaga helaya waa tacawudka iyo iyo iyo kacaada dhigashada iyo iyo maxaan ku barbaaridda ayuu ilaahay ajri kaga helay ilmaha yari shayga markuu ku barbaarayo ka caada dhiganayo kacaada dhigashadan waana dee weligiisu amarkuna saaran yahay rasuulku waa ka ilahaa sala allahu calayhi wasalam muruuhum bisalaat wahum abnaau sabci siniin toddoba jir markay gaadhaan caruurta salaada amran ha tukadaane toban jir hadday gaadhaanna caruurta salaada ku garaaca waa ha ku tababartaan laantu intay yar tahay bay qalloocsan tahay hadday weynaato de qalooca ma aqbasho way jabtaa hadda caruurta waa la edbin karaa markay yar yihiin laakiin odayaal bidaar iyo cirale haddaynu soo urursanno oo aan waynu edbinaynaa balka warrama waan edbinaynayo waxaan daayey oo waxaanaan bilowno war isagu jabayaa waa geed engegayo qalloocuna aqbalayn eeg ma qalloocsamay u jabayaa uun wa ama saahika saahiga ah iyo wasabiyu ka sabiga ah iyo walmajnuunu ka waalan ee ihi hayru daakhiliin kuwa soo gelaya kayrkood weeye fi lkhitaabi khitaabkan ilaahay amarkan iyo nahyigan iyo ma soo gelayaan gaaladii bal hadaba ka warama nimankii gaalada ahaa ee ilaahayba dafiray ma soo gelayaan salaadan tukada layna leeyahay aqiimu salaata wa aatu zakaata marka leeyahay salaada tukada oo sooma oo talow khitaabkan ma soo gelayaan gaaladii walkufaaru nimanka gaalada ah mukhaadabuuna waa lagula khiaabtami bifuruuci sharaa'ici shariicooyinka furuucdooda waa lagula khiaabtami wa bimaa kiina waa lagula hadli laa tasixu ayna asaxaynin furuucdu ilaa bihi isaga in la helo mooyaane nimanka gaalada ah waxaa la og yahay waxaa lagula hadlayaa bima laa tasixu lfuruucu ilaa bihi islaamaa la sidii rasuulkuba u odhan jiray aslim taslam war islaam waad badbaadiye tawxiidka qaado waad badbaadiye amaa axkaamta kale ee salaada iyo nin gaala salaada tuka ku odhan maysid war salaada tuko hadduu tukado nin gaalihi ilaahay muu ka aqbalaya ilaahay kama aqbalayo waayo cibaadada waxa shardi u ah iimaan baa shardi u ah meelo badan buu ilaahay inagu tambiihiyey sadaqada aad la baxayso iyo salaada aad tukanayso iyo soonka aad soomaysaba shardigoogu inuu yahay alcibaada rabbigeen aayad qura aayad qur wuxuu inagu lahaa aayaddii qur-aankayd waxaan doonayaa waman yacmal waman yacmal saalixan min dakarin ow unhaa wahuwa mumin eeg waxa la daba dhiga eeg wahuwa mumin ayadda qur'anka maxay ahayd man camila saalixan cafwan man camila saalixan min dakarin ow unhaa wahuwa mumin falanuxyiyanahu xayaatan ayiba man camila saalixan qofku haduu sameeyo saalix waxaa soo gelaya wax aad u badan baa saali soo gelaya saali wax badan baa soo gelaya man camila saalixan min dakarin aw unha lab iyo dhadi kuu dooni ha noqdee qofku hadduu shaqo saalix ah camal saalixa uu la yimaado maxaa laga dambaysiiyey wahuwa muminun wahuwa muminun inta badan ilaahay markuu inala hadlayo amar layna saaray ama wax laynoo diidayo waxa laga horreysiiya ayuha aladiina aamanuu aamanuu kolka waxaa la ogaaday iimaanku inuu shardi yahay marka furuucda shayga lagula hadlayo furuucda marka lagula hadlayo laakiin waxaad ogaataa khitaabkan xagga furuucdu marka dhinaca cadaabka la eego waa loo cadaabaya oo gaalka waxaa la cadaabayaa dhowr cadaab cadaabyo badan baa la cadaabaya islaam li'ida waa loo cadaabi gaalnimada waa loo cadaabi oo naara kulkulul buu ku mudani gaalnimada gaalnimadu waa waa cadaab salaad laaantana waa loo cadaabiyo cadaabkii gaalnimada dheeraadka ah ayaa loo cadaabi salaad la-aanta soon la-aantana cadaab kale ayaa loo cadaabi seke la cadaab kale ayaa loo cadaabi waa cadaab cadaab cadaab cadaab cadaab loo geeyey weeye waayo waxaynu ku ognahay in salaad la loo cadaabayo aayaddan qur-aanka ah kolka xagga cadaabka marka la eego waa mukhaadabo furuucdii waa lagula khidaabtamaya xagga cadaabka marka loo eego xagga sixada marka loo eegana dee gaal salaa tuko la ka asixi maysa xataa hadduu tukado isagoo gaala walkufaaru nimanka gaalada ah qaybahooga kala duduwan oo dhan ama yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahaado ama dabcaabud ha ahaado ama mushrik ha ahaado walkufaaru nimanka kufaarta ee gaalada ah mukhaadabuuna waa lagula khidaabtamayaa bifuruuci sharaa'ici shareecooyinka furuucdoodii salaadii soonkii waa lagula khiaabtamaya wa bimaa kiina waa lagula khiaabtami laa tasixu ayna asaxaynin furuucdu ilaa bihi isaga mooyaane waa tawxiidka wa bimaa laa tasixu ilaa bihi waa tawxiidkii wa huwa isagu alislaamu waa islaamnimadii liqowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ayaynu ku garannay maa salakakum qaaluu lam nakun min almusaliin ahlu naarka naarta saqara la yidhaha marka lagu guro ee xaabo looga dhigee naarta lagu cadaabo su-aal baa la weydiin sida ahlu jannuhuba dee su-aalaha isku weydiiyaan ahlu jannuhu su-aal bay isweydiinayaan wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun horta jannada hebelow maxaynu ku mudannay maxaynu jannada kusoo gallay war maxaad horta jannada kusoo gashay bacda fadlilaah maxaad jannada kuga heshay muxuu odhanayaa inaa kuna min qablu fii ahlina mushfiqiin waa ka mid wey kolka waxyaabo badan bay ahlu jannuhu iska waraystaanoo mid baa odhanaya warni aanu nin saaxiibaan lahaan jiray oo khatar igu ahaa alla ninkaasi muxuu muxuu isku dayey inuu karkaarka weydaariyo ya ninkaasi khatar buu igu ahaa war ninkaasi waa ahlu naar baan u malayne bal yaa ila soo eegaya muxuu odhanaya haddaba ahlu jannihii baa is odhanaya war kii adduunka fara'aahu fii sawaa'i اljaxiim muxuu odhanayaa ya qaala tallaahi inkita la turdii ilaahay baan ku dhaartay waad halaagi gaadhay imisaad karkaarka iyo weydaarin gaadhood wax xumaa igu yeedhay oo diintu aynu ogolayn waa laba saaxiibo adduunka saaxiib ahaayo aakhare isku tabaya balka war aakharu kii ahlu jannaha ahbaa tabaya kii ahlu naarka ahaa ahlu naarka ayaa la odhanayaa maa salakakum war maxaa idin fii saqara naarta saqara maxaa idin soo geliyey naarta saqara horta maxaad ku mudateen qaaluu waxay odhanayaan iyagaa iska warbixinaya kuwa ahlu jannuba way iska warbixiyeen ilayne qaaluu waxay odhanayaan lam naku maanaan ahayn min almusalliina kuwa tukada salaad la-aantan haddaba inay naartan saqara ku soo galeen ayaa aayadani inoo ishaaraysaa walamru amarka bishayi shay lays amraa nahyun nahyi buu noqonayaa can didihi didkiisa waa masale khilaafiya oo usuulka aada u hadal badan mas'aladani wanahyu nahyiga can shayi shayga layska nahiyaana amrun amar bay noqonaysaa bididihi didkiisa laysamrayo waxaynu nidhi almru bishay nahyun can didihi haddaan ku idhaahdo fadhiiso maxaan ku amray horta haddaan fadhiiso ku idhaha maxaan ku amray fadhi fadhiisiisa kumaan amrin isla hadalkani dhinaca kale nahyi buu ka yahay oo xagga taagnida markaad u eegto muxuu ka noqonaya xagga taagnida muxuu ka yahay ha istaagin markuu ilaahay ina leeyahay aqiimu salaata maxaa layna amray aqiimu salaata marka lagu yidhi salaad oogid xagga kalena muxuu nahyi ka yahay ka tegidii laa tatruku salaat laa tudayicu salaat eg xagga dhinacna waa amar dhinacna waa nahyi wal amru amarka bishay shay lays amraa nahyun nahyi ayuu noqonayaa can didihi didkii layska nehiyayo wanahyu nahyiga cani shayi shayga layska nehiyaana amrun amar buu noqonayaa bididihi didkii lays amrayo haddii shay lagaa nehiyana cagsigii amar buu ka yahay haddaanku idhaahdo maalan war ha kicin laa taqum baanku laa taqum waa nahyi sow ma aha maxaa lays amrayaa markaa laa taqum maxaa lays amrayaa fadhiisi ijlis bay xagga kale ka tahay markuu ilaahay ina leeyahay laa taqrabu zina maxaa laynaga nahiyey qurbu zina baa laynaga nahiyey soo maaha maxaa layna amrayaa markaa alibticaad canha soo maaha alibticaad canha in sha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam